بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baabka ugu dambeeyo kitaabkan axkaamu daruuriya lilfatiyaat wazawjaat ayaanu halkan ka gelaynaa waxaa la yidhaahdaa ziinatu lmar'ati almuslima gabadha muslimadda ah waxyaabaha loo ogol yahay inay isku qurxiso iyo waxaan loo ogoleen baa halkan looga hadlaya waa baab muhiim ah oo gabdhaha muslimaadka ah aada u anfacaya wey waxa ilaahay u baneeyey gabadha muslimadda inay isku siinayso oo isku qurxiso iyo wixii ilaahay ka xarimay baa halkan lagu kala sheegahaya ziinatulmar'ati wowgas waa iska ziyaado ziinatulmar'ati nowcaan ziinatulmara nowcaan gabadha ziinadeeda laba nooc wey waxyaabahay gabadha isku qurxiso laba nooc wey khalaqiya wa muktasiba wax khalaqiya oo ilaahayba gabadha ku abuuray iyo wamuktasiba iyo wax ayada ay kasbanayso ayada ay macnaha isku samaynayso oo ayada isku qurxinayso ama waxay ismarinaysa ha ahaato ama dhar ay xiranaysa ha ahaato wax ayada macnaha asbaabtii ay la imaanayso wey waxna wax ilaahay ku abuuro ayada aynan shaqo ku wey alawal nooca abuuritaanka ah oo ziinada ilaahay gabadha ku abuuray ayaa ugu horeysa oon ka bilaabayna ziinatun khalaqiya ziinada abuuritaanka gabadha ilaahay uu ku abuuray minha waxaa ka mid ah alwajh wejiga gabadha ka mid ah oo gabadha wejigeeda hadduu ilaahay madow ku abuuray madowgii buu ahaanaya hadduu cadaan ku abuuray cadaankii haddii uu fool xun yahay hadduu quruxsan yahay wuxuu ahaadaba waa wax khalaqi ah oo ilaahay ku abuuray walkafaan oo gabadha wejigeeda hadduu quruxsan yahay qurux ayada isku samaysa maahan waa mid abuuritaan oo ilaahay baa saa ka dhigi walkafaan sacabadeeda gabadha gacmaheeda hadday waaweyn yihiin sacabadeeda hadday yaryaryihiin yihiin hadday dhuudhuuban yihiin waa wax ilaahay ku abuuray wey walcadudaan gabadha cududadeeda maxaan ku idhahdaa iyadana sidoo kale hadday cududo waaweyn tahay ilaahay baa ku abuuray wax isku abuurtay ma ah wasaaqayn shanshooyinkeeda gabadha shanshooyinkeedane lugaheeda jilibka iyo anqawga inta udhexaysa la yidhaahdaa saaq la yidhaahdaa marka gabadha shanshooyinkeeda lugteeda jilibka ilaa anqawga inta u dhexeeya hadday gabar quruxsan tahay oo kubab waaweyn tahayna ilaahay baa ku abuuray wey wa shacar tinta gabadha hadday tin quruxsan tahay oo tin madow dahay oo tin dhaadheer tahayna ilaahay baa ku abuuray marka ziinadaas waxaa la yidhaahdaa khalaqiya waa wax ilaahay ku abuuray oo gabadha shaqo ku lahayn wey wathani ziinada kale waxaa weeye ziinatun muktasiba waa ziinad gabadha ayada isku samaynaysa oo wax ayada ay isticmaalaysa fa hiya waxaana weeye ziinadaas maa tuxaawilu lmar-a haweentu waxa ay isku dayayso oo ayada ay maxaanku dhahdaa ay la imaanaysa weeye fii taxsiini badaniha si badankeeda ay u qurxiso ka fiyaabi dhar oo kale inay ku qurxiso oo dhar bilicsan ay soo labisato walxuliyi waxyaabahan la xirto oo dhegadhegaha iyo faraantiga iyo katiinada iyo waxyaalahaasoo kale walkuxli indhakuulka oo ka mid ah waxyaabaha gabadha ayada ay la imaanayso walkhidaab cilaanka wanaxwi dalika iyo wixii lamid ah arimahana waxaa la yidhaahdaa ziina muktasiba waa wax gabadha ayada isku samaynaysa oo ilaahay aan ku abuurin oo ayada ay maxaan kula isku qurxinayso fa ziinatu ziinatulmuktasiba marka midda aan u dan leenahay waxaa weeye ziinada oo maxalu shaahidkeena yahay waxaa weeye waa midda gabadha ayada isku samaynayso muktasibada la yidhaahdo ziinat lmuktasiba minhaa waxaa ka mid ah maa yubaaxu lilmar'ati wax gabadha loo baneeyey iyo wa minhaa waxaa ka mid a ah maa yaxrumu minha wax gabadha xaaraanka ah waxaan gabadha ayada isku qurxinayso waxna waa loo baneeyey waxna ilaahay waa ka xarim waxaan ku hormaraynaa marka maa yaxrumu cala almar'ati min aziinati almuktasiba waxa gabadha xaaraanta ka ah oo ziinada ayada ay isku samaynaysaa oo ay kasbanayso wayaxrumu cala almar'ati waxaa ka xaaraan ah atazayun inay isqurxiso bimaa warada annahyu canhu wixii uu ku soo arooray nahyi oo rasuulka uu reebay waa ka xaaraan inay isku qurxiso kama fii xadiidi ibni mascuud oo kale wixii ku soo arooray xadiidkii cabdullahi ibni mascuud ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga lacana allaahu alwaashimaat allah lacnada oo naxariistiisa ha ka fogeeyo gabdhaha dadka ciridka u durdura walmustawshimaat iyo kuwa dalba ayaga in loo duro oo kaala ii dur yidhaahda wannaamisaat gabdhaha dadka tinta sunniyada ka xiira oo naamisaadka waxaa weeye gabdhaha dadka ka xiira tinta indhaha korkooda ku yaallo sunniyada la yidhaahdo ama waa wada xiirayaan ama waxa weeye kor iyo hoos ay ka xiirayan markaasay liilan yar ka soo reebayaan waalmutanamisaat waalmutanamisaat allah lacnada gabdhaha dalbahaya tinta sunniyada in loo xiiro waalmutafallijaat kuwa ilkaha qorahaya oo ilkahooda qorahaya lilxusni qurux darteed ay raadinayaan ilkahooda u qorahaya oo maalan gabadha maxaan ku dhahdaa ilkaheedii labada ilig dhexdooday qoraysaa ilgan dhinacan bay ka qori ilgan dhinacaan si ay fanax u samaysato oo gabarh fanaxle u noqoto lilxusni waxayna saa u yeelayso waxay qurux ay raadinayso almuqayiraati gabdhahaasoo doorinhaya oo bedelahayaa layidhi khalqallaahi ilaahay abuuritaankiisa marka gabdhahaasoo dhan malcuunaad weeye rasuulka waa lacnaday gabdhaha ciridka dadka u durdurahaya iyo walmustawshimaad kuwa loo durdurhaya ciridka macnaa ciridka ayaa gabadha macnaha cirbad wax oo kale ayaa daawo lagu soo shubahaya ciridka gabadhaa lagu mudmudahaya markaasaa gabadha ciridkeedii waxaa laga dhigahayaa ama madow ama guduud ama cagaar daawo hadba daawadii bahashaas lagu soo qaado ayaa ciridka loogu mudahaya ciridkeeda la bedelahaya marka gabdhaha ciridka durdurahaya iyo wal walmustawshimaad kuwa dalbahayoo kaale ciridkayga macnaa cirid madow iga dhigdhahaya waxaa weeye lacnad ha ku dhacdu rasuulka yidhi wanaamisaad kuwa tinta sunniyada gabdhaha u xiirahay iyo walmutanamisaad iyo kuwa dalbahyo kaala tinta indhaha korkooda ku yaala kor iyo hoos intaa iga xiirta liilan yar oo fiina fiina ah sida haweenka jaahiliyaedka waad ku aragteen suuqa sidaasoo kale u xiiranhaya malcuunaad wey rasuulka yidhi allah lacnado walmutafalijaad gabdhaha oo ilkaha qoranhaya oo ilkaha maxaanku dhahda loo qorahayane si ay fanax u samaysato oo gabar fanaxlay u noqoto ayagana waxaa weeye lilxusni qurux ay raadinayeen darteed almuqayiraati baa layidhi gabdhaha soo bedelahaya khalq allah ilaahay siduu ku abuuray iska bedelahaya ayaguna waxaa weeye allah lacnado xadiidkaasna muslim ayaa soo saaray qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud wey fii aakhiri alxadiid xadiidkan aakhirkiisa fa qaalad imra'atun haween baa waxay tihi xadiidkan markay maqashay inii araa waxaan arkaa min daalika arrinkaas shay-an shay calaa imra'atika cabdullaahi bn mascuudow taqsidu waxay ku jeedaa cabdullahi bn mascuud bay la hadlaysaa arrimahan hadda aad sheegto nebiga aad ka warisay wax ka mid baan haweenkaadi haweentaada aan ku arkaabay tiri inay isku samaynayso qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi idhabii tag wanduri soo fiiri bax haweenteeda soo arag fa dakhalat calaa imra'ati cabdullaahi bay u gashay falam tara shay-an waxba kuma soo arag faja-ad way u timid faqaalad waxay tiri lam ara shay-an waxba waan soo waayay haweentaadi waax alla haweenka been badana alla dadku war badana bay tiri macnaa war loo sheegay ku socotay macnaa wax hubaal ah oo xaqiiqamaynin hayn war dad usoo sheegay ku duulaysay haweentii cabdullaahi bn mascuud ciridkaa cadday maxaanku dhahdaa maxaanku dhahdaa way iscaddaysaa oo daawada la isku caddeeyay ismarisaa oo maxaanku dhaha ciridkay durdurtaa oo ilkahay fiina ka dhigataa waxbaa lagu soo akhriyay markaase waxay istiri cabdulaahigii xadiidka warinaya nabiga ka wariyay tiri war haweenkaada haweenta aa qabtaaba waxaan aa sheegaysa wax ka mida isku samaysa annaga maxaad noo sheegaysaabay tiri cabdulaahi wuu la yaaba oro soo fiiri buyiri markay soo fiirisa ilaan war been baa loo sheegay waxba waa soo waayse fa qaalad waxay tiri lam ara shay-an war waxba waan soo waayay tiri alla dadka boor badanaa oo been badanaa bay tiri qaala markaasuu wuxuu yidhi dadka sidaa wey sideedaba waxaa weye qofka sidiisaba marka war loo sheego in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa layidhi faasiq hadduu war idinla yimaado iska xaqiijiya marka waxaa weye wax walba xaqiiqadooda la ogaada hadda cabdullahi bn mascuud haweentiisii war loo soo sheega haweentan bay ku duulaysay soo arag buu yidhi waxba waa waxay tiri waxba waan soowe qaala markaasu wuxuu yidhi amaa low kaana dalika lam nujaamicha arrintaas haddiiba aad ku soo arki lahayd maba aanan wada joognayn buu yidhi ay lam nusaaxibha mana aan wada joognayn oo dad wada socda oo isqaba maba aan ahaanin walam najtamic naxnu wahiya aniga iyada dad wada jira ma ahaaneene bal kunaa nudalliquha nufaariqu waan furi lahaa oo wuxuu yidhi waa mufaaruq lahaa maxaa haween malcuunad ah seen waag seexanaya oon ola noolaanaya wa fii riwaayatin lacana allaahu lwaasila rasuulka wuxuu yidhi allah lacnado gabdhaha dadka gabdhaha kale tinta u xiriiriya oo tintooda tin aan ahayn ugu dheereeya walmustawsila iyo gabdhaha dalbahaya tinta in loo dheereeyo oo tin kale loogu dheereeyo loogu xidhiiriyo ayaguna allah lacnado gabadha maalan tinteedi waa gaagaaban tahay tinteeda ma baxayso tin dhaadheer bay rabtaa isku qurxiso markaasay tin xayawaan ama tin bini-aadan ama wax unbay ama dharbay hadday rabto maryo intay tin oo kale ka dhigtay xirxirtay tinteeda kusii dheeraynaysaa oo markaasay madaxa wax saaranayo gabar tin badan qabta loo malaynay dadka isiraysa marka gabadhaasne midda dadka tinta u dheeraynaysana waa la lacnaday midda loo dheeraynahayo mustawsilada ahna waa la lacnaday wakhtaara bacdu lfuqahaa'i culammada qaar waxay doorteen wa minhum waxaa ka mida axmed imaam axmed raximahullahu annahu sha'niya laa ba'sa dhib inaysan lahayn bilwasli gabadha tinta in loo xiriiriyo idaa lam yakun min ashacri waxa loogu xiriirinhayo haddaynan tin ku jirin oo wax kala maryo iyo waxaas hadday yihiin oo waxaaban tin ahayn dhib ma lahu yidhi imaam axmed waqad dahaba jamhuuru lculamaa'i culammada say u badan yihiin waxay ku tageen ilaa taxriimi wasli shacri bishacri inay xaaraan tahay tin tin kale lagu xiriirinahayo ow bilkharqi ama calal calal intii la xirxiro maryo la xirxiro tintii lagu sii dheeraynahayo ow biayi shayin aakhar ama shay kaleba hadduu rabo calal iyo maryo yeesa wax un tintaa lagu dheeraynayaba haddii lagu xiro culummada say u badan yihiin inay xaaraantay isku raaceen wa ayiduhu waxaana qowlkaas xoojinahaya alcumuum caamnimada fii xadiidi jaabir kusoo arooray radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaabir zajara wuu reebay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam an tasila almar'ata bishacriha shay-an haweenta tinteeda shayna inay ku xidhiidhiso nebiga waa reebay marka shay nakira wey a nakira fii siyaaqi nafyi tacumu bay yidhaahdaan usuuliyiinta macnaa nafyi intii lasoo sheego ama wax la reebahayo zajara ama naha ama laa haddii lasoo sheego oo kadib haddana nakira lagu maxaanku rahdaa loo dambaysiiyo nakiradaas marka waxay faa'iidaynaysaa caam macnaa wax kasta macnaha an tasila almar'ata bishacriha shay-an baa la yidhi waa la nakiray shay-an baa la iska yidhi marka shay kasta waay macnaa shay-an mar haddii la yidhi waa shay kasta macrifo lagama dhigin wax kastaoo gabadha tinteeda ay ku xidhiidhayso waxa weeye xaaraan weeye ay ku dheeraynayso wahaada arrinkaasna nahyun caamun weeye can kulli waslin wax kastoo tinta ay ku xidhiidhayso waa nahyi guud weeye waxba macnaa lama kala saarin gabdhaha qaarna waxayba tintooda ku dheereeyaan maxaan ku rahdaa ama ku badiyaan kulley sida xadiidka soo socdaan arki doona waxyaalahan baaruukada ay dhahaan oo haweenka kaafiraadka ay isticmaaleen jaahiliyada wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi sinfaani laba qolo min ahli naar ahlu ka mid yihiin lama arahumaa mana aan arkin buu yidhi ayagoo kale weli ma arkin qowmun qolada koowaad waxaa weeye qowmun qolo macahum waxay sitaan siyaadun karbaashyo ka adnaabi lbaqar sida lo-da seenteedoo kale u eg yadribuuna waxaynu ku garaacayaan biha karbaashkaas annaasa dadkiiba iskaga garaacayaan xaq daro dadkiion waxba samayn bay iskala dhacayaan qolada kalena waxaa weeye wa nisaaun kaasiyaatun caariyat wa nisaaun waa haween kaasiyaatun dharqaba markaad fiirisid dad dharqabay u egyihiin caariyaatun haddana waa qaawan yihiinoo dharkibaa wuxuu yahay dhar khafiif ah oo dharkan diracyada sida diracyadan khafiifka ah oo gabadhii jidhkeedao dhanba laga dhaxarka maa'ilaatun waaye haddana waa kuwa leexsan oo maxaan ku idhaahdaa ilaahay daacadiisii ayay ka leexdeen mumiilaatun waa kuwa haddana mumiilaad ahoo markay soconahayaanne isjejebinhayo oo maxaan ku idhahdaa oo hadba xagga xagga isu jebinhayo si nimanka maxaan ku idhahdaa ay u soo raacaan ama maa'ilaad ilaad weeye oo waa kuwa maxaan ku rahdaa xabba bidix iyo midig isu jejabinhaya mumiilaad ahoo garbahooda saaska u leexleexinhaya adiga intaasoo nooc baa lagu fasiray maailaad inay yihiin isjejabinhayaanoo socodkoodii mumiilaad ahoo haddana xumaanti ama u leexanhaya oo xumaan haddii loogu yeeranay aanan maxaan ku rahdaa aan maxaan ku rahdaa aan ka ru-uusuhunna madaxyadooda ka asnimatil bukti baa la yidhi marka sidaas weeye maa waa kuwa haweenka maxaan ku rahdaa ilaadka ahoo socodkooda macnaha leexleexanahayo fii mashihina markay soconayaan hadba dhinac isu leexleexinahaya mumiilaad ahoo haddana garbahoodii maqalqalloocinhaya oo saas u soconaya ru'uusuhunna madaxyadooda waxaa la yidhi rasuulku wuxuu yidhi ka asnimati sida ratiga kuruska weyn almaa'ilati oo kuruskiisa uu leexsan yahay oo kale madaxyadoodana sidaasu weeye waa sida haweenkan baaruukada gashta oo oo madaxooda balaayada ka buuxiyo oo kor u taaga sida buur camal laa yadkhulna aljanna buy rasuulka jannada ma gelayaan walaa yajidna riixaha inay galaan iska daaya xataa walaa yajidna heli maayaan riixaha carafta jannada heli maayaan wa ina riixaha jannada carafteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada warasuulkii masaafo oo intaasi intaas shan boqol oo sano iyo wax lamida la eg marka marka waxaa weeye rasuulka saasuu oga hadlay alaslu aslu fii dalika cadamu jawaazi taqyiiri hay-ati alacdaa asalku waxaa weeye arrintaasi inaynan bannaaneen in la bedelo taqyiiru hay-ati alacdaa wey inaynan bannaaneen wey cadamu jawaaz inaynan bannaaneen taqyiiru in la dooriyo oo la bedelo hay-at alacdaa xibnaha ilaahay maxaan ku dhahdaa uu abuuray oo bini aadamku ku abuuray in la bedelo waa la diiday bitasqiiri yarayn la yaraynahayo awi takbiir weyneyn la weyneynayo awi ziyaadati ziyaado wax lagu darahayo awi nuqsaan ama wax laga dhimahayo idaa kaana alcudu xibintii hadday tahay fii xuduudi alkhilqati almachuuda siduu ilaahay ku abuuray fii xuduudi alkhilqati xadki ilaahay ku abuuray almachuudati la yaqaanay hadday tahay in wax lagu ziyaaday in wax laga dhimo in la yaray in la weynay lama ogolo waxaa u daliila lixadiidi lacni xadiidkii lacnada kusoo aroortay calaa taqyiiri khalqillaahi oo qofkii abuuritaanka ilaahay bedelahay waa xadiitan soo marnay lacana allaahu lwaashimaad ayaan soo nidhi allah lacnado gabdhaha dadka ciridka u durdurahay iyo kuwa loo durdurahay walmutafallijaad kuwa maxaan ku rahdaa ilkaha qorahay maxaan ku rahdaa kuwa naamisaadka oo tinta sunniyada maxaan ku rahdaa dadka u xiiraya ama loo xiira waxaasoo dhanna waxay u samaynayaan lilxusni weeye qurux darteed almuqayiraati khalq allah ilaahay abuuritaankiisa bedelahay marka lama ogolo wey waxaasoo dhan isku mid wey qaala dabari imaamu dabari wuxuu yidhi laa yajuusu culummada waxa ay kasoo reebaan eh, maalan haweenta haddii gar kasoo soo baxoo kale ama maxaan ku idhaahdaa shaaruba kasoo soo baxaan oo kale iyo eh, ama qofka far dheeraad ah fara dheeraad ah hadday ka soo baxaan oo shantii farood qofka lagu yaqaanay far lixaad oo kale waxaas inuu iska goyn karo macnaa laakiin abuuritaankii dadka lagu yaqaanay oo caadiga ahaa qofka inuu wax ku daran lama ogola inuu wax ku ziyaadiyana maxaanku idhaahdaa lama ogola inuu badiyo iyo inuu yarayna lama ogola qaala alimaamu dabari wuxuu yidhi laa yajuusu lilmar'ati haweenta uma bannaana taqyiiru shay-in shay inay bedesho min khilqatiha abuuritaankeeda ka mid a allatii khalaqaha allaahu calayha ilaahay uu ku abuuray biziyaadatin inay ku bedesho ziyaadin ay wax ku ziyaadinayso oo ay ku kordhinayso ow naqsin ama wax ay ka dhimayso iltimaasan ayadoo raadinaysa lilxusni qurux laa lizawji ninka dartiisana maxaanku rahdaa abuuritaankeeda uma bedeli karto walaa ligayrihi ninkeeda cid aan ahayn uma bedeli karto lama ogolo macnaa ninka hala isu qurxiyaa layidhi laakiin xibnihii iyo ah, wixii ilaahay kuga abuuray ninkaan isu qurxinaa dartiis uma bedeli kartid oo tinta sunniyadan xiiraya ama ciridkan durdurahaya qurux ninkii baan isu qurxinaya ama ilkihii baan yaraynaya ama ama tintii baan tin kale ku dheeraynaya si ninka ii jeclaado tin dhaadheer aan u yeesho waxaasoo dhan lama ogola laa lizawji walaa liayrihi ninkana lasuguma qurxin karo wax ilaahay reebay nin qeyrkiisana lasuguma qurxin karo wanahaa wuu reebay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu kaloo reebay can takyiiri shacri bisawaad tinta in lagu bedelo madow oo tintaadii hadday caddaato ciro noqoto daawo madoobaysa inaad mariso lama ogola waa xaaraan wey waxaa u daliila liqowlihi nebiga qowlkiisa hayiruu bedela haada tintan in shay ku bedelo wuu yidhi wajtanibu sawaada madoobaysadana ka fogaada macnaa wax madoobayso ahna ka fogaada oo tintii cirada aheed oo caddaatay inaad daawo madoobayso marisaan oo maxaan ku rahda abuuritaanka ilaahay bedeshaan iska ilaali qiila liabi cabdilaahi cabdulaahi aabihiis waxaa lagu yidhi ey axmed binu xambal baa lagu jeedaa takrahu ma nacaysaa alkhidaaba asawaad cilaanka madow adigu ma nacdaa oo cilaanka madow ma nacaysa manaa cilaanyan waxaa jira markii tinta la mariyo tinta madoobeynahay ka nuuraaniga oo kale iyo kuwa la midka ah qaala imaam axmed bin xambal wuxuu yidhi iy wallaahi buu yidhi iy nacan baa laga wadaa iy nacan buu yidhi wallaahi allan ku dhaartee waa nacaya aniga maaragta arrintaas ma jecli buu yidhi qaala wuxuu yidhi wa jaa'a abubakar baa yimid biabiihi aabihiis buu la yimid ilaa rasuulilaahi buu la yimid sala allahu calayhi wasalam wa ra'sahu madaxiisa iyo wa lixyatahu garkiisaba wuxuu ahaa ka nuqaamati sida cawska nuqaamada la yidhaahdo bayaadan xagga caddaanta waa caws waxaa weeye nuqaamada caws aada u cad marka aabbihiis oo madaxiis iyo garkiisii boosh caddaaday ah ayuu keenay uu nebiga u keenay qaala rasuululahi sala alla alay slam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ghayiruhumaa bedela buu yidhi labadan garkan iyo madaxan saan u caddaaday bedela buu yidhi wajanibuuhu kana fogeeya inaad ku bedeshaan assawaada madowna ka fogeeya oo wax madow ha ku bedelina wa can ibni cabaasna waxaa laga wariyay marfuucan xadiid nebiga loo kor yeelay nebiga wuxuu yidhi yakuunu waxaa ahaanaya qowmun qolo fii aakhiri zamaan aakhiru zamanka qolaa imaan doonta yakhdibuuna ku cilaansanaya bisawaad wax madow bay ku cilaansanahayaan ah, ka xawaasil lxamaam sida qooleyda bahasha shimbirka qooleyda la yidhaahdo caloosheedoo kale ay u madowdaho kale ayay wax madow ayay ku cilaansanahayaan laa yuriixuuna raa'ixata aljanna dadka noocaas rasuulka wuxuu yidhi jannada carafteeda ma helaayaan laa yuriixuuna ma urinayaan raa'ixata aljanna inay galaan xataa iska daaye inay galaan bay iska daaye xataa carafteed jannada xataa ma urinayaan urtiisa ma hel urteeda ma hel qaala alimaamu nawowina wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa xaaraana khidaabuhu in lagu cilaansado bisawaad buu yidhi cala al asax sida saxiixa ah in maxaan ku dhahdaa madaxa iyo garka iyo shaarubada iyo wixii caddaadoo dhan in madow lagu cilaamiyo ma bannaan wa qiila waxaa layidhi yukrahu waa la kahadaa karaahata tanziih qiil baa dhahaya macnaha xaaraan ma ah laakiin waa arin laga fiicanya qolaa tiri walmukhtaar buu yidhi imaamu nawowi sida la doortay waxaa weye laakiin ataxriim inay xaaraan tahay baa la doortay waxaa u daliila liqowlihi sala allahu calayhi wasalam wajtanibu sawaada madowga ka fogaada markaad madaxiina cinroobo ama garkiina oo aad rabtaan inaad wax ku bedeshaan madowga ka fogaada haadaa madhabunaa buu yidhi imaamu nawowi taasaa madhabteena waagii cumar bin khadaab baa waxaa la sheegay waxaa jira nin baa haween guursaday baa layidhi nin ayaa haween guursaday wa kaana ninka wuxuu ahaa yakhdibu bisawaad madoobaysaduu marsan jiro madaxa macnaha nin dhallinyaro iska dhigi jiro madaxiisi baa caddaaday oo ciro ah marka nin si aan nin duqe ah loogu malaynin madaxa madoobaysuu marsan jiray haween baa lagu daray baa layidhi falamaa dakhala biimra'atii haweentii markuu usoo galay nadara khidaabahu cilaankiibaa maxaan ku dhahdaa ka dhammaaday tinti tinti tinta markii cire ay tahay oo madoobayso la mariyo tinta xagga salka ah ayay kasoo cadaataa oo caddaanta uu kasoo baxaa markaysaa waxaa la yidhi nadala waxaa dhammaaday khidaabuhu tinta salkeediibaa waxaa kasoo dhammaaday cilaankii oo ciradiibaa soo muuqatay fa dahara shaybatuhu ciradiisiibaa muuqatay fastacdaa ahlu lmar'ati dadkii haweentaas qaraabadeeda ahaabaa waxay ka ashtakoodeen ninkii bay ka ashtakoodeen oo cumar bay u yimaadeen waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay dhaheen naxnu xasibnaahu shaaban ninkaan dhallinyaraan u malaynayn markaan gabadheenna siinaynay haddana wakaaso wuu nasiray oo nin cinroolo ahoo waxa weye oday ahoo cinro badan oo waka cirradiisii baa soo baxday annagana tintiisa madow baan aragnay nin dhallinyaraan aan moodayna fa awjacahu cumar darban baa lihi cumar ninkii wuu garaacay wuu xanuujiyey garaacay oo ul intuu qaatay buu garaacay baa lihi wa qaala wuxuu yidhi qararta alqowma qoonkan gabadha ku siiyey waa sirtay buu yidhi wa faraqa baynahumaa gabadhii iyo ninkiina waa kala geeyey cumar waa kala furay man socaa la yidhi dadka waa sirtay marka sidaas marka waxaa la doonaya rasuulkana waa kii yidhi man qashana falaysa mina qofkii nasira annaga naga mid ma ahan macnaha qofkii nasira naga mid ma aha marka gabadhana ninka inay sirto lama rabo oo ayadoo tinteeda gaagaaban tahay tin kale intay isku dhadheerayso ama tinteeda ciraa ay madoobayso soo marsato ama tinteedoo adag ay jilciso soo marsatay daawo jilcisaa marka waxaasoo dhan ama tinta ilkaheediyo waaweyn ay soo qorto waxaasoo dhan waxaa weeye waxyaabaha oo rasuulka reebay oo yidhi man qashana falaysa mina qofkii nasira annaga naga mid ma ahan macnaha wa qaala ibnuulcarabi wuxuu yidhi ina allaha subxaanahu khalaqa suwar ilaahay wuxuu abuuray suurooyinka fa axsanaha waa wanaajiyey fii tartiibi alhay-ati qaabka ilaahay uu bini aadanku abuuray waa wanaajiyey al asliyati asalka uma faawata fi ljamaali baynaha ilaahay marka wuxuu dadka ku kala tegsiiyey xagga quruxda dhexdooda fa jacalahaa maraatib dadkii martabooyin buu ka dhigay oo qofna waxaa weye ilaahay midab cadaane buu ka dhigay oo gabdhaha qaarna waa cadcad yihiin qaar waad madow yihiin nimanka qaar waa cad yihiin qaar waa madow yihiin qaar waa maariin qaar bini aadanka waa dhaadheer yihiin qaar waa gaagaaban yihiin qaar waa cayilan yihiin qaar waa caataysan yihiin marka ilaahay baa dadkii sidaas u kala duway huwa aladii khalaqakum huwa aladii khalaqakum wasawarakum faaxsana suwarakum wailayhi lmasiir baa layidhi ilaahay waa kan idin abuuray idin suureeyey suuraddiinna waa wanaajiyey macnaha huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa ilaahay waa kan idin suuraynahayo idin qaabaynahayo riximka hooyadiin dhediisa dhexdiisa markaa ku jirtaan siduu doono idinku qaabaynahaya asagaa qaabaynta iskale ilaahay biniaadanka qaabaynahaya faman araada marka qofkii doona an yuqayira khalq allaahi fiiha abuuritaanka ilaahay inuu bedelo oo wayudila xikmatahu oo xikmada ilaahay subxaanahu watacaala uu baabi'iyo fa huwa malcuunun baa layidhi malcuun wey liannahu ataa mamnuucan wuxuu la yimid shay aan bannaaneyn oo mamnuuc ah ayuu qofkaasi la yimid macnaa ha wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum waa kan ilahay qur-aanka uu ku leeyahay ilaahay aayadihiis waxaa ka mid ah inuu ilaahay kala duway macnaha luqadihiinna iyo midabadiinna iyo ilaahay waa kala duway dadka waa aayadaha ilaahay bay ka mid yihiin macnaha sa'ala rajulun alxasan ninbaa wuxuu su-aalay baa layidhi xasanu lbisri maa taquulu fii imra'atin qasharad wajha maxaad ka dhihi lahayd baa layidhi xasanulbisri ow haween qasharad wajha wejigeeda caddaysay daawol isku caddeeyay marsatay gabadhan wejigeeda waa caddaysay qaala wuxuu yidhi maa lahaa maxaa ku dhacay lacanaha allaahu ilaahay ha lacnaday qayarat khalqa allaahi ilaahay buritaankiisay bedeshay gabadhaas Ah, maxay saa u samaynaysaa buu yidhi ilaahay ha lacnadee buu yidhi ayarat khayarat khalq allah ilaahay abuuritaankiisay bedeshay buu yidhi wa qiila waxaa layidhi alqashru huwa waxaa weeye tamrun wa labanun waa timir iyo caano yudlaa bihi wajhu lmar'ati gabadha wejigeeda la mariyo wayadaaha iyo labadeeda gacmood xataa tariqa basharataha ilaa maqaarkeedii uu jilco wayasfu lownaha midabkeedina uu cadaan uu ku soo baxo waa daawo adiga timir iyo caano keliya xataa culummada ma ahana yidhaahdeen wax kale ku jira oo maqaarkii gabadha madowgii ka qaadahay wadaahir sida muuqatana annahu kaana yukhladu bihi shay-un shay kalea lagu dari jiray caanaha iyo timirta yaqshiru oo diirahay acla albasharati maqaarka kore wa min ajli dalika nahaa canhu saa darteed baa loo reebay wa fi lxadiid xadiidna waxaa uu ahaa nebiga inuu yidhi lacantu lqaashirata waan lacnaday haweenta dadka caddaynaysa iyo walmaqshuurata iyo midda la caddaynahaya midda daawada caddaysada oo la isku caddeeyo gabdhaha u marinaysa iyo walmaqshuurata iyo midda jirkeeda la caddaynahayaba labadaba waan lacnaday buu rasuulka calayhi salaam lacantu lqaashira walmaqshuura marka arrimahaasna waa arrimo khatar ah in gabadha midabkii ilaahay ku abuuray ay iska bedesho daawo la isku caddaynahaya waxaas ay marsato waxaa weeye waa xaaraan wey fatajmiilu isqurxinta aladii yaqtadi ataqyiir nowcaan isqurxinta oo keenaysa bedelitaanka ilaahay abuuritaankiisa oo la bedelo laba nooc wey annowcu lwal nooca koowaad waxaa weeye tajmiilun isqurxin liisaalati alcayb cayb si loo zuuliyo caybtaasoo annaatiji oo ka dhalatay can xaadithin oo maxaanku rahdaa hayrihi yacnii wax xaadith ah oo markaas un yimid oo hayrihi ama wax aan xaadith ahayn macnaa ka dhashay macnaa mid maxaan ku dhahdaa xaadi ah oo markaas qofka ka timid sida finankan kasoo baxaya gabadha finan ma malahan finan baa kasoo baxay ama wejigeedii bara madow malahan hadday ka yimaadeen waa wax xaadi ah ama waxaan xaadi ahayn oo ilaahay ku abuuray ka isaalati qadci alasbic yacnii zuulinta far dheeraad ah cala alkhilqati almachuudati abuuritaankii la yaqaanay ka dheeraada ka wujuudi isbicin saadis sida maalan gabadhii waxaa laga helay far lixaad oo dheeraada filyadi gacanta aw rijl ama lugteeda lugihii farihii lugaha oo shanta aha far dheeraada la socota ama farihii gacmaha oo shanta aha far dheeraadoo lixaad baa la socota macnaha wa ka tacdiili sini dawiil ama waxaa weeye toosinta macnaha ilig dheer ilig gabadha iligeedii baa maxaan ku rahdaa aad dheeraaday markaasaa maxaan ku rahdaa la toosinhayaa ama booskiisii lagu celinhayaa ama haduu dheeryahay la yaraynahaya awil baaris ama iligii soo baxay macnaa oo ilkihii kale kasoo kornoqday ayaa hoos loo celinaya wa ka isticmaali lkareemaat ama waxaa la isticmaalahayaaba maxaan ku rahdaa kareemooyin macnaha kareemooyin awi saabuun ama saabuun awi duhunaad ama waxyaabahan kale oo maxaan ku rahdaa saliidaha maxaan ku rahdaa la marsado oo jirka maxaan ku rahdaa oo nafaqada u ahoo jilciya liisaalati lbuqac waxaana loo marsanahayaa kareemooyinkaas iyo saliidahaas iyo saabuunahaas waxaa weeye liisaalati lbuqac barihii si loo zuuliyo loo baabi'iyo asawaadi madooba baraha madow oo gabadha oga yaalla cala wejiga awil khadayna ama dhabannada oga yaalla isaga baabi'inaysaa matalan waxaa jira gabadha wejigeeda matalan finan baa ka bixi kara ama baramad madow baa gabadha wejiga oga soo bixi kara marka kareemooyin oo barahaas madow keliya oo ceebta ah ka baabi'iya ama ka zuuliya ama finankaas daawo iyo saabuuno iyo saliido ka baabi'iya hadday marsato gabadhaas waa is iscadaysa lama dhahay man ow amase waxay u marsanaysaa isaalat albuhuur finan buhuurka waa finanka isaalat albuhuur finankabay ku zuulinaysaa cala alwejhi wejiga oga yaalay awilkhadayn dhabanada ow amase waxay kareemooyinka u marsanaysaa litasyiid lbadan litasyiidi lbadan badanka aw ishacri ama tinta si ay ugu ziyaadiso nadaafatan wa nucuumatan wa dalaawa macnaha kareemooyinkan finan ma baabi'inayaan iyo bara madoowe ee waxay jirka gabadha ku siyaadinhayaan iyo tinteeda markay marsato tinta marsato ama jidhka iyo wejiga iyo garbaha marsato nadaafad iyo wa nucuuma iyo maxaan ku dhahdaa iyo nafaqo iyo wa dalaawatan dhaldhalaal macnaha gabadha wejigeeda iyo gacmaheeda markay kareemooyinkaa marsa way dhaldhalaalinayaan ama nafaqay u yihiin ama way nadiifinayaan oo wixii wasaq ahoo saarnaa bay ka nadiifinayaan fa midla marka arrimahaas oo kale laa ba'sa bi wax dhib ma lahan walaa xaraja fiihi wax dembi ahna iyo ciriirina kuma jiro cinda ahli lcilm kamaa sidii buu la mid yahay fi rajul ninkii alladii qudicat anfuhu sanka laga gooyey fi lxarbi dagaalka oo fa adina nabiy nabigan uu idmay sala allahu caleyh wasalam an yatakhida anfan min dahabin san oo dahab ah soo samaysuu yidhi markii hore san wuxuu samaystay oo qalin ah markaasaa qalinkii wuu soo uray nebigu wuxuu yidhi marka qalinka hadduu uray iska bedel ee san dahab ah eh samayso wahada kaasna min baabi isaalat alcayb wey baabka oo cayb zuulintuu soo gelahaya walaysa huwa ma ahan min baabi tajmiil isqurxinti baabkeeda azaa'ida calaa maa khalaqa allahu caza wajal isqurxintaasoo ka dheeraad ah ilaahay qofka siduu ku abuuray falaa yakuunu ma ahaanaya marka min baabi taqyiiri khalqi illaahi abuuritaanka ilaahay bedelitaankeeda baabkeeda ma ahaanaya marka sidaas weeye macnaa sida la doonahayo macnaha isqurxinta oo ceebta la iskaga zuulinahayo ceebtaasaa ahaato mid maxaan ku ahdaa xaadid ah oo markaas qofka ka timid sida finankan kasoo baxay gabadha finan ma lahayn finan baa kasoo baxay ama wejigeedii bara madow ma lahayn hadday ka yimaadeen waa wax xaadi ah ama waxaan xaadi ahayn oo ilaahay ku abuuray oo gabadha markay dhalinaysa farlixaad bay ku dhalatay ama maxaan ku dhahdaa saasoo kale ku dhalatay way iska zuulinaysaa wadahaba kahiiru min fuqahaai alxanafiya wax badan oo fuqahada xanafiyadana waxay ku tageen iyo walmaalikiya washaaficiya walxanaabila waxay ku tageen ilaa ana haadihi zawaa'id waxyaabahan zaa'idka ah caybun cayb inay tahay wa naqsu nuqsaan inay tahay fi lkhilqati abuuritaanka almachuudati inay ku tahay wa qadcuhaa yuziilu daalika naqs goyntooda marka wuxuu zuulinahayaa nuqsaankaas iyo washiin ceybtaas foolxumadaas wayasiidu ljamaal quruxdii gabadhana waa siyaadinahaya marka kuwaan ma ahan kuwa la diidahay hadda aan sheegnay oo gabadhii finankii iyo barihii madooba iyo wejigeeda xoogaa wasaq wasaq ku taalla daawo nadiifinaysa waxaasoo dhan gabdhaha waaba loo jecel yahay inay marsadaan oo nimankooda isu qurxiyaan waa wax loo baahan yahay wey waa shay aada matluub aho loo doonahayo wa qaala ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu ku yidhi lianna haadihi zawaa'id waxyaabahan dheeraadka ah oo ama farta dheeraadka qofka kasoo baxaysaoo kale iyo waxyaabahaas qofka abuuritaankiisa ka dheeraadka ah la yaqaanay laa jamaala fiiha buu yidhi qurux kuma jirto yidhi inamaa hiya shiinun fi lkhilqati waa foolxumo awuritaanka dhexdiisa macnaha ka timid wey oo oo maxaan ku rahdaa ilaahay ka keene wa caybun cayb weeye yuraddu bihi lmabiic oo wixii la iibinaya xataa lagu celinayo qofka addooman waagii la iibsan jiray addoonka lix farood hadduu leeyahay waxaa leeyahay addoonkan maciib wey waa ceebaysan yahay lama gadanhayo wa tanqusu bihi lqiima wixii la gadanayay sheygii la gadanaya haddii la gata xataa qiimihii awal lagu gadan jiray markuunan waxaas zaa'idka lahayn ama farta dheeraadka lahayn waxa weye qiimihiibaa qiimo ka yarbaa qofka laga siinaya fa kayfa yasixu marka qiyaasuhu see marka ay sax ku noqonaysaa buu yidhi qiyaasuhu in arrintaas looga qiyaas qaato calaa maa yaxsulu bihi ljamaal wax maxaan ku idhaahdaa jamaalka iyo quruxda ee ku xasilahayo wax la qiyaas qaadan kara ma ah wa amaa isticmaalu lkareemaat buu yidhi isticmaalka kareemooyinka aw saabuun ama saabuunta min alxayawaanaati almuxarama kareemooyinkaas iyo saabuunahaasoo laga sameeyey xayawaanka ilaahay dadka ka xarimay in la cuno oo hilibkooda dadka laga xarimay oo gayri lma'kuulati laxmiha ama kuwa maxaan ku rahdaa een macnaa wa amaa isticmaalu lkareemaat buu yidhi isticmaalka kareemooyinka aw saabuun ama saabuunta min alxayawaanaati almuxarama xayawaanka sidoodaba xaaraanta ah oo maxaan ku rahdaa laiska xarimay ow gayri lma'kuulati laxmiha ama kuwa maxaan ku rahdaa aan maxaan ku rahdaa hilibkooda aan la cunaynin falarjax sida xoogga badan waxa waxaway taxriimuhaa inay xaaraan tahay kareymooyinka laga keeno xayawaankaas xaaraanta iyo saabuunta laga sameeyo xayrtooda iyo waxaas xaaraan wey waalmancu min isticmaalaha waana in la iska manciyo isticmaalkooda annowcu thaani nooca labaad waxaa weeye huwa tajmiilu zaa'id kaas waxaa weeye nooca isbedelitaanka qofka isqurxin darteed isu bedelaya oo bannaan noocanna waa nooca qofka uu isqurxin darteed jidhkiisa u bedelahayo oo maxaanku idhaahdaa xaaraanta ah kan wey kan la diiday oo laiska reebay kan wey altajmiilu zaa'id wey isqurxinta dheeraadka ah wa huwa laysa min ajli isaalati alcayb mana ahan cayb uu qofki jirkiisa ka zuulinaya far iska zuulinaya ma ahan barabara wejigiisa maxaanku dhaha barabara madow ku yaalo kareymkiisa ka zuulinaya ma ahan finan wejiga kasoo baxo iska zuulama wasaq wejiga kaga taalo oo go-i weyso kareemooyinkan iyo waxaan uu ku zuulinay saabuuntan maaha bal huwa taqyiiru lkhalqi abuuritaanka bedelitaankiisa wey liziyaadati lxusni si qurux dheeraad un loo sii helo quruxda ilaahay qofka ku abuuray mid ka dheeraad buu raadinaya wa huwa muxaramun laa yajuus arrintaasna waa xaaraan ma banaana lianna rasuula sala allahu calayhi wasalam lacana naamisata walmutanamisa maxaa yeele nebiga waa lacnaday gabadha gabdhaha sunniyada tintan sunniyada ah u xiirayso korna ka xiirayso hoosna ka xiirayso dhexda in yar liilan yar oo fiino ah u reebaysa walmutanamisati midda dalbaysa tinta sunniyada in loo xiiro ayadana waa lacnado walwaasilati gabadhi tinta dadka u xiriirinaysay walmustawsilati tii dalbaysa in tinta loo dheereeyo walwaashimati tii gabdhaha ciridka u madoobeynayso tinta ciridka u durduraysay walmustawshimati tii dalbaysa in ciridka loo madoobeeyo loo durduro lima fii dalika wuxuuna nebiga u reebay waxa ku sugan dartiis oo min ixdaathi tajmiil oo ah inay keenahayaan isqurxin alkamaali oo kaamil ah isqurxinta ilaahay ayaa ku filaan weyse markaase waxay raadinayaan isqurxinta ilaahay quruxda ilaahay ku abuuray mid sii dhammaystirta alladii laysa biisaalati alcayb isqurxintaas haddana ma ahan mid ceeb lagu zuulinahay ilan bini aadamkan ilaahay baaba qurxiyaba macnaha aladii khalaqaka fasawaaka facadalaka fii ayi suuratin maa shaa rakabaka bu ilahay macna laqad khalaqna linsaana fii axsani taqwiim huwa aladii khalaqakum wasawarakum faaxsana suwarakum wailayhi lmasiir marka ilahay baa dadka saa u abuura macna ilahay baa saas u abuura aladii khalaqaka fasawaaka facadalaka fii ayi suuratin maa shaa rakabak kalkareemaad sida kareemooyinka almubayidati way wax la diidahayo sida kareemooyinka almubayidati cadaynahay lilbasharati maqaarka gabadha cadaynahay daawooyinka la isku cadeeyo faina hada haada laa yajuus arrinkaasi ma banaana lianna hada arinkaasi yushbihu lwashma walwashra watafliij buu shabahaya ciridkii washmiga ciridka la durdurahay iyo walwashrigi ilkihii la qorahay iyo watafliij ilkihii la kala fogeynahayo ciridka la baxsanahay ayuu shabahaya wa huwa taqyiiru likhalqi illaahi wey abuuritaanka ilahi la bedelahay wey wa haada kaasna huwa aladii laa yajuus waa midka aan isqurxinta aan bannaanayn kaas wey wa walada uuna kusoo arooray fiihi dhexdiisa alwaciidu shadiid goodiga daran midka uu kusoo arooray kan wey wa khulaasat alqowl marka hadalka markaan soo koobno waxaa weye ana hunaaka halkaas waxaa ah farqun farqi bayna maa yuqsadu waxa loola qasdahayo bihi waxaasi atajmiil isqurxin azaaid ka zaaida calaa khalqi illahi ilahi abuuritaankiisa iyo wa bayna maa yuqsadu bihi waxa loola qasdahayo isaalat alcayb cayb zuulin alladii ceybtaasoo yushawihu fool xumaynaysaa alwajha iyo wakayrihi keyrkiis farqi baa u dhexeeya macnaha wax loola qasdahayo isqurxinta loola qasdahayo abuuritaanka ilaahay wax kasii dheeraad ah iyo isqurxinta loola qasdahayo ceeb qofka wejiga iyo jirkiisa meel ka mid ah ku taalla farqi baa u dhexeeya lianna haada midaan oo ceebta qofka iskaga zuulinayo finanka iyo baraha madow wejiga iskaga zuulinayo waxaas min alcilaaji almubaax isdaaweyntii banaaneed bay ka mid tahay walqardu minhu ujeedaduna waxa isaalat ladaa waxaan qofka dhibahayo finankan iyo waxaan inuu iska baabiyo waqad amara nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigana wuxuu amray bitadaawi in laisdaaweeyo isdaaweyntii oo kale la mid tahay oo qofka hadduu wax ku dhaca isdaaweyn laha finankanna waa wax qofka jirkiisa kasoo baxay oo xaadid ah iska baabi'inahaya wa ama tajmiilu zaa'id laakiin isqurxinta dheeraadka calaa khalqi illaahi iyo baguritaanka ilaahay ka dheeraadka ah kalwashri sida maxaan ku rahdaa ilkahan la qorahayo walwashmi ciridka la durdurahayo watafliij ilkahan la kala fogeynahayo dhinacyada intii laga qoro fanax la samaysanahayo wa kadalika almubayidati tii cadaynaysay basharataha maqaarkeeda oo iscadaynaysay fa midla hada arinkaasoo kale laa yajuusu ma banaana arinta aan bannaanayn isqurxinta la diido xaaraanta taas wey wa faaciluhu kan samaynahayana arinkaasi malcuunun waa mid la lacnaday wey kan samaynahay iyo kan lagu samaynahay calaa lisaani nabiy sala allahu calayhi wasalam nebiga carabkiisa lagu lacnaday wallaahu aclam ilaahay baana xaqiiqada garanay marka waxaa weeye isqurxinta gabadha waxaa weeye arrimahan soo sheegnayna waa loo ogolyahay indhakuulkii iyo cillaankii iyo hurudkii iyo jijimadii iyo faraantigii dhegdhegihii iyo waxaasoo dhan haddii maxaan kula wejiga finan oga soo baxo iyo bara madmadow iyo wasakh wejiga oga taale iyo waxaasna way iska zuulin kartaa oo kareemooyin iyo saabuunaad iyo saliidi iyo waysaga zuulin kartaa haddayna saabuuntaas iyo kareemkaas xayawaankii la xarimay ama hilibkooda oo laiska xarimay in la cuno haddaana laga samaynin marka waxaa la doonayaa gabdhaha muslimaadka ah inay saas yeelaan oo wixii ilaahay ka reebayna ay ka haraan wixii ilaahay u baneeyeyna inay maxaan ku rahdaa ay raacaan isqurxinta gabadhana de ninkeeda unbay isu qurxinaysaa ma ahan inay magaalada iyo haweenka muslimaadka markay guriga ugu yimaadaan inay maxaanku rahda isu soo qurxinayso oo isu soo waxaynaysa ma aha isqurxinta gabadha waxaa weeye lizowj wey laa ligayri zawj marka taasna waa in la ogaadaa macnaha marka dee xijaabkiina waan kasoo hadalnay xaggii isqurxintana waa kana kitaabkii baa lagu soo khatimay marka hablaha muslimaadka ah ilaahay ha ka baqaan ha ahaadaan kuwa xuduudda ilaahay oogahaya walxaafiduuna lixuduud illaahi kuwa ilaahay yidhi ayaa la doonaya ilaahay xad baa uu sameeyey ina allaha xadda xuduudan falaa tactaduuha ilaahay dadka xad buu u dhigay in la gudbana ma ogola waman yatacadda xuduud allaahi fa ulaaika hum aalimuun buu ilaahay yidhi xuduudda ilaahay kuwa aan ilaalinaynin oo ka tallaabahaya waa kuwa daalimiin ah alaa lacnatullaahi cala daalimiin baa ilaahay yidhi daalimiintana waa kuwa malcuuniin ah oo ilaahay lacnaday oo malcuunaad ah marka insha allahu waxaan rajaynahayaa in sidaas aan u raacno oo naga dhigo kuwa ilaahay uu yidhi aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah ulaaika aladiina hadaahum allah waulaaika hum ulalbaab hada wabilaahi towfiiq intaasaan kusoo gaabinhaya kitaabkiina halkaasuu noogu dhammaaday wixii aan asiibayna ilaahay xaggiisa ay ka ahaatay wixii aan ku gafayna nafteyda iyo shaydaan xaggiisa alle iyo rasuulkiisa beri bay ka yihiin wajazaakum llahu khayran wallahu yaquulu lxaqa wahayadisabiil